cawraati muslimiina muslimiinta cawriyaalkooda sooshayen baabey wanahyi baabanahyi reeboyen baabey an ishaacatiha ishaacat lcawraati cawraadka faafiyowkeeda la reebiyen baabey ligayri daruuratin dhibaata la-aan la faafiyo la reebiyen baabey baabu satri cawraati lmuslimiina muslimiinta cawriyaalsho cawriyaalkaas asrow sheyen baabey wanahyi baabanahyi reeboyen baabey can ishaacatiha ishaacat lcawraati cawraadka faafiyawsha la reebiyen baabay ligayri daruuratin dhibaato la-aan la faafiya la reeb hadii daruuro jaslihaato dhibaato la-aan la faafiya la reebiyen baabay qaala lahu tacaala ilahi may kagolay in aladina kuwi yuxibuna jeel an tashiica ini faafto alfaaxishatu tifolhumays ini faafto jeel fi ladina ladinki dhahdiyo kafaafta jeel aamanu alin awrumaayan lahum ladinkas yelleh cadaabun cadaab iyo mutaysbaayan cadaaba layin cadaabkaas waa liman mulimun lahawsiyo fi dunya addunyadati cadaabka layin walaakhirati wafi laakhirati cadaabaka layin wa qaala lahu tacaala ilahi may ka gola in aladina ku yuxibuna jeel an tashiica ini faafto alfaaxishatu fi foolhumait ini faafto jeel janadii waxyaalo taas oo kale ini kafaafto fi ladina ladinki dhahdiyo kafaafta jeel aman ali nabar humaayeen mu'miniinta dhasiyo ini humaato kafaafta hanjeel lahum ladin kasoymay layin cadaabn cadaab yalin cadaabkaaso alimon mulimon lahawsiyaw fi dunya oo yani xadulifka oo kale waa been abuurisho oo kale hadi xadulgadaf oo kale waa xadulgadafkaasiyo korsho haati iyatunka jalad oo kale hadii langmusame humaato ka sheegano markaati nining hayn cadaaba lain cadaabkaaso alimon mulimon lahawsiyaw fi dunya hadi oo kale waa xuduudi oo markaasleey ad yani xadulgadafi walanimada walaakirati cadaabn alimon alin fi laakhirati lain aakiran cadaaba kalain وan abi hurayraa radi alahu taala anhu an nabiy sala lahu alayhi wasalam ilahi nabishegaal naba may ka gole laa yasturu cabdun odoon ma asturo cabdan odoon fi dunya adunya dati eertis ma astur ilaa satara allahu ilahi asturehu cabdigaas ilahi astura ywma alqiyaamati fi ywmi alqiyaamati qiyaama maalinteedara waa may uray xadiskana muslimun an abi hurayrata radi alahu taala anhu an nabiy sala lahu alayhi wasalam qaala nabiy naba may ka golay laa yasturu ma asturo cabdun odoon ma asturo cabdan cayba cabdin odoonko kale eertis ma astur fi dunya addunyadati ertis makaastur ilaa adi asturob satar allahu tacaala ilaahay iyo asture hu cabdigaasa ilaahay eertis asture yawma alqiyaamati fi yawma alqiyaama qiyaama maalinteed ilaahay ertis asture waayrawaama yuray adeska muslimin wacanhu an abi hurayrata radi allahu tacaala canhu qaala abu hurayra may kagoolay samictu dheegi rasuul allahi sala allahu alayhi wasalam yagoola rasuulka halka goola iyo dheegi kula ummati umaday dhamaantoodi mucaafan ku la cafiyo yani kuu la cafi waayo kad cuufiyat umatiya laafi an jazai martakabathu min asuu wa umaatadiyo samaysaden alaku afiye ila lmuhaajiriin ahaan wala lijihrahen umaatadiyo lijihrahen maahin waina min almujaharati lijihrowka may may kumid aha an yacmal arajul rajul ini camal falo bilayli fi layl haninka dhatis camalan amal amal falo uma yusbixu abariisada reed walhaal kad satar allahu ilahi asturay rajulkaaso asturay alayhi dadka satar allahu ilahi asturay yani wa kay rajulki alayhi ala camalihi camalkii korshay ilaahay ka asturay oo fa yaqulu rajulki kagool reed ya fulano hibro camiltu subi albaaricata okatahay kada sa subi wakada sa subi seraw walhaal gada baata rajul rajulki na bari galay yasturu asturay hu rajulka rabu rabishi asturay na bari galay wayusbixu huwa rajulkina waa bariisadaw yakshifu feedo waa bariisadaw sitra allahi ala astur shay anhu an rajul rajulka feedo waa bariisadaw متafق عalyh hadisna متafق way kaaslaylan daafan walaashi siba markaataysaday wahay anhu an abi hurayraa gal abu hurayr may golay samictu rasuul الlahi adheegi sala الlahu عalayه وasalam yaqul rasuulka halka gola iyo dheegi kula umati umaday dhamaantiyo mucaafan kula cafiya waay umaday kuli shay wal cafiya wari rasuulka sala الlahu عalayه وasalam mucaafaat yani ismu mafcuul oo min almucaafaati lkusheeniy ey kad cuufiyat umati umaday laafi an jazai maagi jaazintisa lakuafi irtakabat umadu ma korsantay min asu ila man jahara bisuhi mahin lanki umatisjer ma lanka kal walang afiyele kul umati umaday kuligooda mucaafan kulang afiya waay oo wali dembe sameeyeen oo biyo dembigaasay markaasi nin samayn wala afiyele ila hanga lang afiyan ila mujahirin hang lajeraayan mahin umatida lajeraayan oo hanga suubini hanga suubini markaasay sabaayan waa ka mujaharadin wa ina min almujaharati lijeerow kumay kumid aha an yacmal rajul rajul ini suubiyo bilail fi lail haminka datis camalan camal oo sayian ini suubi camal hungiya haminka datis oo kal suubiye uma yusbixu huwa rajulkii waa bariisade walhaal kad satara allahu ilahi asturay hu rajulki asturay calayhi walhaal kad satara allahu kad satara lahuwa walhaal kad satara asturay hu camalkina allahu alla asturay aleyhi ala rajuli rajulkii korshay ka asturi rajulkii korshayna camalsha ilahay ku asturi camalkiisay lang aahirine lang korgaban lahin aminkislaisubi ya yani wa kay waa bariisade markaasa amanti garilafadaay fayaqul rajul maylaya ya fulan wahay hibilo sa camiltu subi albaarixata ofiyatahay kada zinadaasa subi kada sarigadaasa subi kada umaatadaasa subi salay mana walaaga umaate saminka dan subi ya dadka isi sheege walhaal gadba bata rajul rajulkani barigalina saaska goolaaw وayقul kada kada kagoola walhaal gadbata huwa rajulki barigalin kagoola yasturu asturayna barigal yasturu asturay hu rajulki rabu rabu rajul rajulka rabishay asturina barigali ilan yani waahay masalan walisusubi binaanka mayha waktigi hore umadoogi hore dimba di sameeyan wijishoola kagori jari guryaalki hortiyola ku akrisadaay wijishoola ku akrisadaay hadda lankan dambigu soo sameeyey ilahayna asturay melaka abtugay oo lahayn ya haddana waa koob baryo basha sheege ay wagadabata walhaal gadabata rajul rajulki barigalina saas kagoola yastur asturana barigaliy rajulka rab rab rajul rajulka rabisha asturi wayusbixu rajulu rajulki waa bariisadaw yakshifuha rajulki feedawna waa bariisadaw sitr allahi alla asturtay feedaw canhu ani rajul rajulkasa isku feedaw asturka ilahay on kaasurin isku feedaw waa bariisadaw taasa mujahara lere taas walibon hayn ilahay adoomanka wali suudiya ku dhaafalay wa korkun la garyoolon bahanyi walhumaate kodiyana ilahay la bandhigdo ilahoen odon mudrib nagday oo dhaafasbes mutafakun aleyh adeskana mutafak waay wa canhu an abi hurairata radi allahu taala canhu qala an nabiy sala allahu alayh wasalam qala nabiy naomay kagola ida zanat lamatu odoomay hadii zina haysato fatabayana zinaha zina lamati odoomaytaa zinadi cadaan falyajlid huwa siidkii jeladoy ha amad alxadda hadii jeladoy walaa yusarib ay eeboynay aleyha ala lamati odoomayti korshe ay eeboynay ay foolhumaynay fain zanad hadii hay atawbik yalaa haydaarin a ay haydaarin uma in zanad hiya maradi hadii zanaysato ahaniyata marama zanaysato falyajlid huwa rajulki jaladoha almarata alxada hadi jalado walaa yusarib ay eeboynay alayha ala lamati doomayta korshe ay eeboynay uma in zanat ilamatu doomayti athalisata marata thalisata hadi zanaysato falyabic huwa sikii baaciyayha amad walaw bixablin walaw kana albaycu beaha bahaade bixablin hadagomin shacrintinga bahaade mutafaqun caleyh atasrib macnaahu atawbiq haydaarayo a waanhu an nabiy sala lahu alayh wasalam qala nabiy nao may kagole ida zanat lamatu odoomay hadii zanaysato fatabayana zanaa zana lama odoomayta zaniya adaato markaato lang helo falyajlid huwa sidkii jalabay odoomay hadii gura marki dhomata sid malka dilaayo wal jalabeele falyajlid huwa sidkii jalaboy halamata alxadaadi jalaboy wali hadii e afarto yani konton jeer adi wali hadie hadaso walaa yusarib ay eeboynay ay haydaaraynay way walaa yusarib huwa siiski ay haydaaraynay aleyhi alalama ya zani ya kada ya hiblay meera ernelibay mana umaatadii aysi sheegnay ay bahilmi uma insanad hiya amadi hadii zanaysato ahaniyata marama zanaysato falyajliduwa sidi jaladoy alama sodomayti jaladoy o boqolki kontonki jaladi dhoy hal hadda hadi jaladoy hadki kontonka o megilka oo xurka nisiwa hadii hadu nisfi lxuri wa xurka nisi hadisa hadaasale taa konton wa walaa yusarib ay haydaaraynay alayha alalamati doomayti ya zani ya kada yani erna haydaaraynay a uma insana hiya amadi hadiya halisat almarata halisa sanasa falyabchu wasiti baaciyayha alamata walaw kana albaycu bayha bihada bixablen ragiis balkazabay mana may wela doomaytin oo zanileyte suug hooba jeyto oo doomaytin eeba eebtiya nagar nagariyi korto shaygan adu neefka hooba suuga jeyt waliba eeba lay maay neef eeba kaarga suuga jeeye walba sug walba eblel suuglasheene meesaas kalka wali o neefkaas ragis balkoo kudadoy wali eebeley ini sheegdo sodomay tanzanile nagatayna hahaayo waaye hal ogadoy dheh suuga jeey kabacd yani waa kay ragiis oblak ogado dhan ragiiskakagaadoy oo faidadi kolka hado ogoonta zaniley kahasamay dhii korte laacadwaawa an lankaas kale mustarka galada abtiskafay lahato dhii kor walantukuhaysnaasikakelo ama kufay lahato iska dhii kor kalka walow bixablin walow kana albaycu bay ahabaade bxablin adag bahada min sacrinting bahada galelilima mutafakun aleyh ahi ertil asro lambahany domaytaas ertil asro lanki sheegna manaa hoob adolaka oofi kofkan hada hooblaka oofi ertisinili sheegma logolad atasribu macnaahu atawbiq waxay daarayo wacanhu an abi hurairata radi allahu taala anhu qaal abi hurayra may kagoles utiya nabiyu sala lahu alayhi wasalam ilahi rasul sheelinshaani birajulin rajul yalinshaani rajulkaas oo gad shariba huwa rajulka dhamay kamran kamro dhami qala nabiyna umay golay marid oo garaaca rajulka garaaca xaggii oo uslafkoofiyaaya fartonki jara gaalo ala abu hurayra abu hurayra may kagolay fa mina unin oo bac lahaadi allaaribu aladi yadribu garaacaw biyadi galantis garaaca noomid haad walaaribu waladi yadribu garaacaw binacli koftis garaaca noomid haad walaaribu waladiki yadribu garaacaw bisawbi sawbi ladi ladigi sawbtika garaaca noomid haad falama nsarafa alcabdo odoonkii mami marki godomaya falama nsarafa rajulu laywa rajulki marki godoomiya gaala baclulqawmi hasaarti baclku midamern akzaaka allahu ala kahoojisareng mana may badan oo kamre dhamaas ala kahoojiysareng qaala nabiyna umay golay laa tagulu ngarteng haakada akzaaka allahu ngarteng laa tucinu inin kaalmayten aleyh ala rajuli ay shaydaan ay shaydaan inin kaalmayten may wal ilahay garabshi hoobkuba shaydaan garabtabsadey ngarten saas sawaamay uray waabed galbukaariyo waanhu an abi hurayr qaala abu hurayr qaala hay utiya nabiyu sala allahu alayh wasalam ilahi rasulshe birajulin kofkolensheeni rajulkaas oo gadi shariba rajulka dhamay amran amra dhami oo korkun xadshurb xadshurbi amri yalkoofilfadaay qaala nabiyna omay gola idribu garaacahu rajulkan tuma afartan jera daldhoy qaala abu hurairata abu hurayra may ka golay asaabti kolku lamb wali haayo kudhowl nalaisiri waantriye fa mina unin oo haadi asaabteena allaaribu ahay allaaribu allah samay laray bimacna aladi eh waahay wasifatun sariixatun silatu alwa sifo sariixe manaha may buaha alsaladiy kalku allarib bimacna aladi yadrib lamirkana melagnaado biyadihi lamirka kajar markaasa ogaadas mana famina uninoomi haadi allarib al ya bimacna aladi e biyadihi lamirka allaasang nagdair famina un may noomid haadi allarib aladi ya noomid haadi yadrib huwa ladi garaacaw biyadi yadi ladi ladi garantiska garaaca allarib amina may noomidha allarib aladi yadrib huwa ladi garaacayo binacli nacli ladi ladi kakofkiskutuma allarib amina may noomidha aldarib aladi yadrib koo garaacayo bihawbi hawb ladi ladiga sawbshay ka garaacan oo midaadi falama insarafa nabiyo ma marki godoomiy sala lahu alayhi wasalam maya falama insarafa rajul rajulki marki godoomay oo jeerad mid la dhufuday bahi yagaala gaala bacdulqawmi qoomki bacdisho hadalku dabageliyen mereena akzaka allahu alika hoojisa arag rajulki hadila lutumaaya saasin lay alika hoojisa arag qaala nabiy naumay kagolay khizyaan may laray tarku nusrati maca algudra lankan adoo nili kortiilintis kutabtiya lera isla korkan alla garabka kubaho mana alla kahoojiya garabka alla kubaha saasa nagaba saasa kawaaren malagogala laa taqulu ngartan haakada sada ngartan akzaka llahu ngartan mana alla kahooji ngartan may weli hadi saas leero ilahay garabshiya kubaha korkan shaydaanka garab tabsade laa tucinu inin kaalmaysen aleyhi cala rajuli rajulkan korshe ininka kaalmaysen ashaydaan shaydaan inka kaalmaysen oob yani ilahay garabka kubah leero ilahay garabshiya kubah shaydaanka garab tabsade kalun shaydan korshay ninka kaalmaysan lanka awalbuaariy kalkun kofkun hooba hadda laka oofi wali hadee laka oofi bes wal kale lang raaw kali hadalkada iyo xaydaaraka lakasamay malagorali sawa mayuri adilka albuaariyo baabu galaa'i xawaaij lmuslimiina muslimiinta damantoodi damyaalkasoy gudowkoodi anbaabay wa baabu galaa'i xawaaij lmuslimiin muslimiinta damya damyaalkoodi xaajatin lijamyay xawaaij laka jamci daman wa baabu galaa'i xawaaij lmuslimiin muslimiinta damyaalkoodi oo yani kuliyowkoodii andaabay ay damyaalkooda lang o lang fudi baawo kalaa gudow kalaa hawaaij muslimiin muslimiinta damankooda lang gudo yan muslimiinta dantiya loo ofiyo lang gudo qaala lahu tacaala ilahay may kagole wafcaluu falaa isin alkhayra khayr meelbukakooy fala oh, may faide kalaasana lacalakum tuflixuuna likay tuflixuuna sin guulaysataan addunya aakiran salaaxdan o liiban helan may walasana khayr falaa ilahay khayrka falawshay may kumid eh ah, muslimiinta damantiyo lang ofi dang ale lanki muslimiinta dang ele dantisang wafaclu fala alkhayra khayr fala lacalakum may haqiigakatina tuflixuuna inisin liibantan falaax may lere walal waliad falaasin ad hel walal waliad koob salaasin kubadbaado lere falaax dunya walaakira may lakahele khayr inilafal ilahi saasal subxaana wataala waruya may luuriyey can ibni cumar radi allahu tacaala canhuma ana rasuul alahi sala allahu alayhi wasalama qaala rasuulka may ka goolay almuslimu nanka muslimke akulmuslimi muslim walaalshay laa yadlimu huwa muslimki mudlum ya hu akaahu walaa shay mdulmiya walaa yuslim huwa muslimki musalim huwa akaahu walaa shay adow musalima man kana lankihaado fi xaajati akii fi galaa'i xaajati akii akii man manka walaal shay xaajidis duwowka haado kana lahu ilahin haade fi xaajati fi galaa'i xaajati xaajati man mankaas xaajidis duwowka haade waman faraja lankifeed can muslimin muslim haysa feedo kurbatan kurbad muslimka haysad kufeedo faraja lahu ilahay feede canhu an mankaas haysa ilahay kurbatan kurba kufeede kurbadaas oo min kurabi ywm lqiyaama qiyaama maalinteed kurbiyaalse kumide waman satara lanki asturo musliman cayba muslimin lan muslima eebtis asturo satar allahu ilahi asturehu caybahu mankaas eebtisa ilahi asture ywma alqiyaamati fi ywm alqiyaama qiyaama maalinteed mutafaqun aleyh hadiskana mutafaq waay ahe an abi hurayrata waan abi hurayrata radi allahu taala canhu an nabiy sala allahu alayhi wasalam qaala nabiy nawo may ka goolay man nafasa lanki feedo ay faraja wakashafa feedo can muminin lang mumin heshe kufeedo kurbatan kurbaaninta kufeedo kurbadaas oo min dunya addunya kurbiyaalse kumide nafas allahu ilahi afeede kashaf allahu ilahi afeede canha man mankaasashe ilahay kufeede kurbatan kurbad iya ilahay kufeede kurbadaas oo min kurabi yawmi alqiyaama qiyaama maalinteed kurbiyaalse kumide waman yastara waman kofal gof yastara huwa manka fududaayo calaa mucsirin ko fakide korshay infududaay yasar allahu ilahi afududaayo aleyh alama manka korshay ilahay infududaayo fi dunya addunya dhaadiy walaakhirati wafi laakhira akri basiya ilahay eebkis yani waa ka infudaayo umuurkis anfududaayo waman satara lanka yaskuro musliman cayba muslimin lan muslima eebkis lanka yaskuro satara allahu ilahay askure hu mankaas asure eebkis yani hu ay cayba huwa mankusiga eebkisa ilahay askure fi dunya addunya dhatiya iyo walaakirati wafi laakhirati akri dhatiya ilahay eebkis askure wallahu ilahay fi cawni lcabdi ka inug may haaday fi cawni lcabdi adoon kaalmadiisiya kasugnaaday adoonkan kaalmeya ilaahay ma kaana alcabdu adoonkan tibiya fi cawni aii aii ma akihi lcabdi wa maa kaana alcabdu adoonkan tid kasugunyaa fi cawni akihi aki lcabdi adoonkaas walaalshay kaalmihiis intid kasugunyi hay walaalka anti adan kaalmaya soo xaajadiis dantid gudaas ilahay nakin kaalmaya waay waman salaka lanki maro dariigan wada maro dariig xisi alay haada dariig macnawi e wali haado waman salaka lanki maro dariigan dariig maro yaltamisu dalabaw fi fi haayati dariigi wa jidkaas jidkaaso yoolshayka dalabaw cilman cilmo dalabaw maro sahala lah ilahi anfudaay lah liman mankaas ilahi anfudaay dariigan anfudaay dariigaasoo ila ljanati muusilan deersiya ila ljanati janada deersiya ilahi anfudaay ay dariig lcilmi yaha marti dariig oo cilmo waa marti ma ilahay kagalangoobada janadoo kinjee may wale cilmigii hoobad barato ka camal fallo cilmigii camal falshiya ilahay janada kabeerkeedi waman salaka lanki maro dariigan wado maro yaltamisu wahay wadadii idisahaysa kutabaya maray cilmiya raadiya yaltamisu haal mankaasoy dalabawna maro fihi fi gaayati dariigi fihi fi dariigi ma jidka dhatis mae gaayatu dariigo jidka yooshay cilman cilma ka dalabawna maro sahala lahu ilaha infudahay lahu liman mankaas dariigan dariigya ilaha infudahay dariigaas oo muusilan deertiya min aljanati jina deertiya wama jtamaca qawmun qawma kulama fi beytin guri makakulama beytkaas oo min buyuut illahi tacaala ilahay guryaalshay kumide makakulama yatluna hal akriyaayan kitaab allahi ilahay kitaabki akriyaayan wayatadaarasuna isbaraayan hu alkitaaba kitaabkan in isdersiyaayan baynahum daadiyo isbaraayan kan akriya kan andhugusre kan akriya kan andhugusre saasin isbaraayan ismay macnaasha isbaraayan ilaa nazala maya degaasay caleyh cala lqawmi goomkas korsho maya ka degaasay asakinatu xasilooniya degaas way oo ilahay yani xasilka riday goomkaas korsho xasilooniya ka degaas wakashiyat may daboolase hum goomkasoy arraxmatu naxariis ilahay iyo daboolas way ramad ilaahi daboolaas waxafad dadfay hataa may koobabaasay hum goobkasoy almalaaikatu malaaig ilaahi koobabaas afarta giblamaragahan maahin rasuulka nin sheegay malaaigda koobabaase lini wadakara llahu ilaahi ya huse hum qoomkasiya ilaahi huse fi man cindahu fi man duul dhahdiyo yak huse cindahu cind allahi ilaahi agdisaade yak huse wa oo ilahi yani adoomankaas usuuban ani husaayana arlada roogaan ere ilahi in sheegay wadakara llahu ilaahi huse hum qoomkiya huse fi man yakose fi jumlati man duul jumladi o malaaigda oo kale cindaw inda laa ilaha waman badaa lanki gedaal andhiko bihi biman manka camaluhu camalu man manka camal shay reed marsiyo man yusric madadejaw nasabu nasabu man manka nasab shay madadejaw bihi biman manka madadejaw tawaamayure xadiiska muslimuun waman badaa lanki gedaal andhiko hadiiska arbicin layo bihi biman manka gedaal andhiko camaluhu camalu man manka camal shay reed andhika niyaamaha dili beermaylere siraadka marki lamaro la macmal sheeka mare lanko kal barkil kaadisya ka mare ko garguurisi ka mare kolkun eh eh la macmal sheekig addunya ka samaysad le lanki camal suubang addunya fayla samaysado ikhlaas eho ilahay dartisa samaysad hadhowti camal shay lahor mare meel fayla la beere laakin lanki addunya camal faylanka suubsane eh, oo addunya isku raaxaysado jaray aakhirada maninsagaysadaane camal suubanban lahayn hadhowti nasabsi hadi faylaydo nasabshay horman marsiya salilaynaa rasulka ningadeyahay waman badaa lanki on dib marsiyo dibi man manka gadaalan dhiko camalhu camal manka camal shay reedan dik lam yusric nasabu nasabu man mankaas nasabshay ma hormar madadejiya dibi man manka madadejiya hadi nasabshay fay lahaaye awshay awshay dadfay lahaayen saalixiin haayen don hata madadejiya nasabshay madadejiya laylan ba camal taylianka tawa ma yure adisku muslimun muslim iya yani waa kay tawa muslimun wa muslim iya adiska wariyey baabu shafaacati hada kan baabu shafaacati shafaaciyan baabeeyo dadka akyaarnanagado qaala allahu tacaala ilahay may ka goolay man yashfac lanki shafaaco shafaacatan shafaac shafaac shafaacadaas oo xasanatan wanaagsan yakun haade law liman mankin sugnaade nasiibun an sugnaade inha min ashafaacati shafaacada sishe nasiibun sugnaade man yashfac lanki shafaaco oo akhyaarnagado shafaacatan shafaaca akhyaarnagado shafaacadaas oo xasanatan wanaagsan ay yakun may haadayo lah liman oo shafaacada samey may haadayo nasiibun nasiiban haade mina min shafaa shafaad nasiibun ku haade waay oo shafaacada dofkun kan iho lanko kalan seedaso yani lankan han halan gobday oo kale raaso n akhyaar nagdaadas oo kale wa i wali lamida وan abi musa alashcariy radi allahu taala canhu qala abi musa may ka gole kana nabiy nabu may haday sala lahu alayhi wasalam ida ataa dinkooya huwa nabiya daalibu xaajatin danko dalaba hadinkoy aqbal nabiy nabo qaabilaayo ala julasaa julasaa nabiy shafaacadi misaalke lanko dangle oo dan wadat hadi rasuulkan koy rasul ala keka dantaasa haysat ero rasuulka dadka dadka asaabta qaabilaayo jaalisiinti faqaala nabiy nabog may ka golay shafaacadi bu ahaa isfacu lanka injar gaara in shafaaca tujaru halsan ajarsiye seerahay rasuulka mana ofkan argahaysan ha halan gargaaroy halsan ajarsiye seerahay wayaqli lahu ilaahayna xukmi yahay calaa lisaani nabiyihi nabiyllahi alla nabishay lisaanshay korshiya kaxugmiyahay maa walya kaxugmiyahay axaba huwa yani waa kay ilaahay jeeliya kaxugmiyahay mutafaqun caleyh wa fi riwaayatin ma walya kaxugmiyahay insha allahu ilahay doonaa an abi musa alashcariy radi allahu taala anhu qal abi musa may gole kaana nabiy naumay hadi sala allahu alayه wasalam ida ataa dinkooya hu anabiyan daaribu xaajatin danko dalabao dinkooy ko danle dinkooyo da rasuul allah kaalmadaasaan baahana lang hadii er akyaara nerday rasulka akbala nabiy nabo gaabilay calaa julasaai julasaai nabiyi sala allahu alayh wasalam rasuulka jaalisintis oo meelo lafidhiyan jaalisin julasa lakajamayo kama tafsir jaalisinta oo rasuulka lafidhiyan korshoo gaabilaay faqaala nabiy mara dabo isfacu lankan argaysan anka fidhi in shafaaca seeray isfacu in shafaaca ngirgaara rajulkan kan en akhyaari nagda ngirgaara in shafaaca tujaru in shafaaca mana ngirgaara lay tujar isin halkan ajar ajar badan helaasana lankaan kaalmaysa era wayakli lahu ilaahayna xugmiyaay cala lisaani nabiyihi nabiyllahi alla nabi shay nabagaas lisaan shay korshe ilahay may ka xugmiyaay ma wal o axab allahu ilahay jeli mutafakun caleyh wafi riwaayatin ma wal iya ka xugmiyaay sha allahu ilahay doona iya kaxugmiyaay wal al wal ilahay doono reed manaha dadki lankusuga haysiyaayana rasuulka afshay ka helaayo oo khiyaarnimadaas ka helaayo an yani wa kay fadlagaasaleto kalkan gobto ah, khiyaarnimadoo dadka onyo lagala gobdo dantiyo lakoroor can ibni cabaasin radi allahu tacaala canhuma cabdillaahi ibn cabas may la kuriyey fi kisati barirata barira kisadiya may la kuriyey wa zawjiha wa fi kisati zawjiha zawji barir bariro zawjiya kisadiis may la kuriyey qaala inika goole cabdullaahi qaala nabiyu sala allahu alayhi wasalam laali barira may ngare low raajacti ada nag nagada lahaaytay hi oojkan kan nagda lahays lakana asan qaalat meta ya rasuul allah ilahi rasuulkiisiyo tamuru atamuru anta ad amraase niya niya amraase ahay amar oo adikakufulay oo amar e miya oo amarkaaso lamburi korma qaala nabiy naumay golay maya saasna inama ashfac wari rasuul an akhyaar le ha akhyaar nagdahay lankan oo doodkan e gadaalka sadanka booraay la akhyaar nagdahayo qaalat may ka golay hin bariira hadi taasi taak amar ban hayne akhyaarnima leete tala layt laa xaajata li ana dagna kulihi fihi fi zawji zawjka dagna kulihiyati mana muita larayartishe may bu adoomayta kisada oo macruufa dheerta a bariyadooda may bu adoomay hayti zawjkana muita leray isgabeena ulaad yani waa kisaasahay gabohay adoonka adoomay toonayo yani zawjin zawjen ahay yo sidiyasa kalku bariiradi wal huroy bariiradi dadkiisho beesantaas keen kitaabo ka sameeyan beesantaas hoob ninkeenta kuroen tiscatu awaqin hoob ninkeenta kuroen er tiscatu awaabiya aysi dhiibtay sadiyak hurnagati oo marbiya hurnagati odoomkishe hartigishe odoomnimaka baagay aragdi maertay nafadaw lankankan odoomaytanahoob iyo luhroy hartishe kufasakda kor maertay lankan dagma kuli hartigin baridadii zawjadiis bu ahaan kor horo gidaashe kor horo kabooro waa nagadi markaasa rasuulka argi sala allahu alayhi wasalam lankan oo eedin jeelo baridada eedin jeel yani iyo rasuulka argi markaasa meerayhamaliyaaba siyaacadaas adeershe xabaas adeer yani adeero lanka mukis leeraw baridis injeri aragahaysa jecalki laba meelood ina kasood madinigo kasood dhib wala liyaabo kolka yani hamag ma badan kolka si injeli aragahaysa gadaalsen karoora yaadina mafadaale isuna fadeel markaasa rasuulka akhyaarnagageed ako qaala nabiyu sala allahu alayhi wasalam lahaa libarirata may ngaray loo raajacti ada nagada lahayti hi mukis zoojka e nagada fadi lakana asan wa lanka sadakin fadahay o zooj eh, mag qaalat meertay barir ya rasuul allah ilahi rasuulkiisiyo tamuru atamuru anta aliflisikama macduufa calaamatu sual argaag tamuru atamuru anta ad amaraase niyan i amaraase amar miya oo ada koofuray lumburi kor oo ng nagoy ad waajib waan nagade markaas amar miya utaas qaala nabiy naomay golay saas ma eh inama inkalmahane ashfacu an akhyaar nagadelay akhyaareng ahaw baw shafaacata bijarni dalilke an akhyaareng ahaa oo ba naglaas nagoy ma amar an oo kaadika esin amaraw malew qaalat markaasa maertay hoob ama ahay akhyaarnama le t laa xaajata dan li anmin sunaana fihi fi zawji zaojkan dagna kulihi muqida dagna kulihi ati mana mafadaw sidee kufasarati hawa albukaariy bukaariy waa diis weriyey ad yani bigudrat illahi tacaala mayli sheegay marki dembi yani waa kay akhyaarnimadina diidi rasuulka akhyaarnimadiis yani mafadaw erti marki dembi ini isuna hornagadi yali sheegay horanagadi yedi gadaalshik rooronagat manaa isigi fada isuna mafadaw leyi mana gadaalshik rooronagat kon khiyaarnimadeeda faylatla ilaaliya khiyaarnima baabulaislaaxi bayna annaasi waay hada kan baabulaislaaxi oo jecelkii oo usujeelaya ma yalan bedeli bukligi oo yodhandhirfanaytin yani waa kay usilika bedeli markaas kidaalsheer hora siisumafada horaali baabulaislaaxi hada kan baabulaislaaxi wanaajiyo yen baabay bayna annaas kaska dhadiyo laislaaxiya la wanaajiya qaala allahu taala ilahay may ka goolay laa khayra khayr maani fi kasiirin walbadan oo min najwaahum najwa annaas dadka sheek sheekadiyo walbadan e rahdi o her mahaneed ilahy ilaa man ilaa najwa man of sheekadis ma amarahu amanka faraayo bisadakatin sadaka faraw aw macrufin amara bimacrufin wanaag faraw o islaaxin amara amaraayo biislaaxin wanaajin bayn annaas dadka dhahdiyo lawinaajiyo amaraw ma ahin sadida sala kureebi sheeka sadida safayla inta kale sheekafayn yahay waqaala lahu tacaala ilahay may ka goolay wasulxu heshiis dadka dhahdiyo sulxo ladiko heshiis ladakiye khayrun khayr badan yahay waqaala lahu tacaala ilahay may ka goolay fataqu lah ilahay koobsada waasliu wanaajiya baynahadata baynikum dhadin wanaajiyalay وaqal lahu taala ilahay meelkalmay kagola inama inkalmahan almuminuuna muminiinta sidiyo bo ikwat walaalyaal iskuduuban wa faaslixu wanaajiya bayna akawaikum walaalyaalkin dhadiyo wanaajiya qaala lahu taala ilahay may kagola laa hayr ayad ahan quraan tafsirka booslangasede kuli laa hayra hayr mahan fi katiirin walbadan oo min najwaahom najwa naas dadka sheekadiyo walbadan e hayr mahan er ilahay ilaa man ilaa najwa man qof sheekadiis ma amara huwa manka faray bisadakatin sadaka dhiibo erasaas amri ahi aw macrufin o amar amray bimacrufin winaag amri aw islaaxin wanaajin bayna annaas dadka dhadiyo la wanaajiyo lang amri ma lankali sheekadiis yani sheekada sugan badanta keyr makusonaaned ilah waqala lahu taala ilahay may kagolay wasulxu heshiis iyo kayrun khayr badan waqala lahu taala ilahay fataku ilahay koobsada waasixu wanaajiya data baynikum dhadin wanaajiya waqala lahu taala ilahay may kagolay inama inkalmaane inama adaatu xasringa walkalma jaran wa walkalmahane maylay wa almuminuuna muminiinta walkalmahane ikwatun lay walaalyaalo lays faslixu wanaajiya bayna akhawaykum walaaliyaalkin dhahdi adi waldiyanbada wanaajiya ilahi waruya may luriya an abi hurairata radi allahu taala anhu gaala abi hurayra may ka golay gaala rasuul lahi sala allahu alayhi wasalam ilahi rasuulki may ka golay kulu sulama ahaadiska qaar hanag nagadaaya kulu sulama hubniyaalo kasta sulamaadkaas oo yani mafasil ljasad yalnljed sulama bilamin fatakfifin wakasrin ah yani sulama lama iyo lafududaa idin sidne sulamalel mafasil ljasadi walaclaai a hubna i jirka meelakisishalbaa sulamalel ay kulu sulama sida la sheegin hore bacdian sheegnay liid yani saddex boqol i liido hubnaada qofkiim kasugnaade hubniyaal kas kulu sulama hubniyaalo kasta baabka wala xadiiskan naga umay xadiiska halkoo xadiisa antaakay sidii lakufaaidaysade oo mufidaade lakula dahe kal xadiiskan meelka wala ka sheegi faaiidado gooni kulahay wala kulubahay hadina inta wala kanaga da meelo kaarka kuwaafige bawlisla kuwaafige hada meelo tuslixu baynahuma tasninka oydon meela hadis kuwaafig wala langnaga kulu sulama hubniyaala min annaasi dadka ku ahaadeen caleyhi cala lkuli kuli kasta korshey may haatay huban kasta korshe sadakatun ahaati kula yawmin fi kuli yawmin maalin kasta iyo korshay sadaka haati yom kaas shamsi iri daladaas ifriyo maalintiada iri daladaas tacdil cadlka ad garsoorowka bayna snayn lama dhahdiyo garsooraas sadakatun sadagihaasi tacdil cadlka garsoorowka bayna snayn lama dhahdiyo ad garsooraas sadakatun sadagihaasi watuciin rajula waicaanatuka sabtn bilasaabiamnila min baabi tasnac bilmucayda hayr min an tarawdila watuciin rajula waicaanatuka kaalmayowka arajula ofan kaalmayaas bi daabati daabati rajul rajulka daabadiis iyo kaalmayaas fatacmil antaad humbaalasu rajulki bacdaya ala daaba daabad korshe saara subagaalaso daabada saadaas o tarfacu korweelas anta lahu lirajuli rajulki lahaantis aleyha ala daabati daabada korshe mataaca mataaca rajuli rajulka lahantisun korweelas sadagaton sadagikin haatis walkalimatu kalima kalimadaasoo aayibatu liibe hoo lakafarahayo o wanaagsan kalima kheere asalaamu calaykum tohatoy laa ilaha ila allahu kahadali lanko hadalka fayl lahadali sekabari yani kabari galgalgal hadalko fayl ertiyo wlkalimatu kalimadaasoo ayibatu dibe sadakatun sadaqyaadi wabikuli khadwatin tilaabo kasta tanki anta ada socdaas ahaa khadwada yeeda ila salaati salaatan socdaasana sadakatun ahaati tilaabo kastaoo misaa'idin jeed ajarakin dareerele watumidu lada waimaadatuka zuuliyowka aladaa qurun walda dhibo wal dhibahay dhib eh zuuliyaaso ani darigi jidkashe qurunti iyo shiidki i waliyooda dowlahay ka zuuliyaason sadakatun sadaki kinaati mutafaqun aleyh xadiiskana mutafaq waay ومaعnaa tacdil baynahma macnahum aybuwa tusliu baabka ila kuafoge tusliu winajaaz baynahuma bayn rajulayn lam raj baynahuma bayn sanayn lama walihadam lama gofta hadiy winajiyaas bilcadli cadaalaka su hagaajiyaas sadaikinhatiure tacdil maclushaa baabka ilafo hey tusliu anta ada suubiyaas baynahuma bayn sanayn lamada gofta hadiyo suubiyaas bilcadli cadaalaka suubiyaas sadagatungakinhati وacan umi kalsumin umi kalsum gibirkilerahay binti cubata cuba riisitahays cubagaasoo nabi mucaydin abi mucayd ariisihaas radia allahu taala canha qaalat may ka goolay umakalkum taas samictu rasuul allahi dhegi sala lahu alay slam yaqul rasuulka halka goola iyo dhegi laysa alkadaabu been badana mahaana aladi been badana mahaana yuslixu huwa ladi wanaajiya bayna annaasi dadka dhahdiya wanaajiya kadaab mahaanwa fayanii ziyaadiya khayran khayr ziyaadiya o yaqulu huwa manka kagolaw khayran khayr kagolaw mutafaqun caleyh وacan umi kalsoomin binti cukbat bn abi mucaydin radi alahu taala anha qaalat um kalsoom may ka gortay samictu rasuul lahi dhegi sala lahu alay salam yaqul rasuulka halka golaa dhegi laysa lkadaabu been badano mahaan aladigi kadaab mahaan yuslixu huwa aladigi wanaajiya bayna annaasi daska dhahdiyo wanaajiya kadaab mahaan a daska dhahdiyo lanka islaax ka sameeya kaasoy kadaab may wari rasuulka sala lahu alay salam fayanmi huwa aladigi ziyaadiya khayran khayr ziyaadiya lamadan qofan seede iblow saka lahay maslahi ogola lahay kaasan seede salahay maslayo golo kolku dhadiyo been ka sheegaay lankaas walan ka sheegaay oo wanaag le ew yani did namimo namima kihay bishay kan islaaxa kasocdahay mana namime kaderder me lamadan gob dhadiyo daawo yaalo dhadiyo karooraay kan an seede mayleyahay bilow hooba bilow maslaha galini ogola lahay waan beentiis uslaydatagaa kaasan seede kan usul mayleyahay bilow maslaxadiis ogola kalahay lamadi anisgeeye islaax wa laysalkadaab kolka hadalkaas sheegahay oo lankaman erne beentong nag inkastoo been eto laakin been dembilema ew mana laysa alkadaabo been badana mahaan aladigi been badana mahaan yuslix huwa ladigi suubiyaw bayna annaasi dadka dhadiyo suubiyaw huwa ladigi deersiyaw e yubaligu deersiyaw khayran deersiyawa fayanmi ziyaadiyaw khayran khayr ziyaadiyaw walka fasirko ama fayanmi e fayab fayubaligu deersiyaw khayran khayr deersiyaw ahe khayr dadka fayanmiw too namimo too namimi haysataa sangadi namimi ma e kheer fa yami ay fa yubaligu deersiya khayran kheer deersiya wa yani wa kay hadalkaas islaaxge dhadi kheerka deersiya mis fa yami ziyaadiya khayran kheer ziyaadiya o yaqul huwa manka sugee kagolaw khayran kheer kagolaw been badana meew kaas wala sugeelay kheer lay kheer deersiyahay been badana mee mutafaqun caleyh wafi xadiisin yani wafi riwaayati muslim muslim riwaayadiis may kasugnaatay ziyaadatun ziyaada xadiisin walkadarya kasugnaatay qaalat may kagoolay walam asmac walam qaalat hiya umu kalsumti le maertay walam asmac anani madhen anabiya nabag madhen yurakhisu haal rasuulka fasaxaw fi shayin shay fasaxaw shaygaasoo mimaagin e yaqulu naasu dadka kagoleen humaa kagoleen ila fi salaasin sid walaad maahin tacni hiya yaman lijeede alxarban lijeed walislaaxa bayn annaas wacdisa rajul imraata wacdisa almarati zawja sadidas may lata qaalat maertay umu kalsum lay wa walam asmac ana namadeelni huwa nabiya nabag oo yurakhisu halfasaxaw yurakhisu huwa nabaga halfasaxaw madeelni fi shayin shay fasaxaw shaygaasoo mimaagina kubacle yaqulu naasu dadka kagooleen umaa kagooleen dadka hadalka kagooleen wal kumid e oo rasuulka fasaxaw oo beene wade been dadka oo wala kagooleen oo beente eh oo rasuulkana beentasay fasaxaw anamadeegne le ilaa fi talaatin sidwalaad beenote oo la fasaxaw maahin sadid may tacnihiya umu kalsoma in lijeed alxarba an lijeed xarba been walka sheekor xarba gaaladi alxarbi yahay been walka sheekor oo alxarbu kidca sihay hadii sihay si oo kale xarbaga dhagaro kolka marki oo waagow oo kale halan duulolile ciidanka gaalada inta jaran waagow linjeed oo fura linjeed wal ero koralile been xarbagi alka been sheega shinautataasmele mana alxarbu kidca dhagaro maanaa gaalada la dhagaro dhabarjibin laka samay kalku marki inta lanjeed oo kale inta afka la sheego la sheeg inaato masalan rasulka wala jer kabaysa atawriya samay jir rasulka marki waago halku duulo lay koofaralan be weraay asaabka may wara waago waa lanjeed hoobti soosa leer hadalkii marki ba soode dadkinseedo dhiko kalkun sin ogaane may lifaday gaaladii on ogaydin lay yani liseedo weer lakagaado lasaasaakukroy oo yani fi sabiilillaahi kalkun xarbaga dhakis been lakasheega binaato taas tan lamaad wal islaax bayn annaas way dadka dhadi o lawanaajiya lamadan gof adhakiyo beenka sheegas unajeedada ina wanaajido faday kan maslax ogolo ley kaas maslax ogolo lamadii taasa ina sheegas waa islaax ley waan wadanta beentiyeeda isbinaswa tankel mayb wa rajul oo bina zawjidis been sheega zawjki zawjidisa gobsata inta jarti kada wala been sheega kolku inta jari kada jariyeley masaaidka jari inta jari wacdado intaha jariyeley waan hadi fado meelkalaasku jari been sheega binawta lileytayede ye naftiya yen yani hadi zawjki ama foob sasabkoyo ben sheegdien uskubina tacdid almara fi zawjihayen ya naftiya zoji ben sheegas antajarti intajareraabo ben sheegas binaw talilimama may weley islaamka may kadadaalay lamadan qof sidi kadhagama lahaayeen wali hataa kalkun dhatiyo dhiyo oo demba hada faday been hada fadi wala fasaxyo lilimama inti shaltaba lahaayeen dhigabaato meel kadifad wa fi riwaayati muslim ziyadato yani kalkun reer jabartumay lataa qaalat hiya umu kalsoo maertay walam asmac anaan madeegna huwa nabiya yurakisu nabaga haal fasaxaw ruska maylerey tarkiis shay hordhaan la reebi oo la fasaxa tarkiis lare kalkun beenna hordhaan la reebi beentii fasaxaw madeegne latas tedwalhaadlay rasulka deegi oo wal dadka kagolen oo been eh fasaxaw tedwalhaad lama asmacna maden huwa nabiya maden yurafisu hal fasaxaw fi shayin shay oo min maama ladigi kumid eh shaygaas oo min maahi kumid a yaqulu naas dadka raanhumaas oo been eh fasaxaw madeegni ila fi talaatin sadilay deegi tacni hiya yemen lijeed alxarba arbada tisaka been sheego i wal islaaxa suudiyo bayna annaasi yan lijeed iwa xadis rajul rajul umbeeseekoya sheega imrat imrat rajul rajulka naabdi iwa xadis almarati naas yani wa kay masala maradi yeena sheekoyawshe azawjaasootiyeena bay sheega sadidasi binaawli dhigeen waan aishata radi allahu intaas maylafadaa islaax islaaxgaaso walislaax bayna naas kaben sheego daliil waan aishata radi allahu tacaala canha qaalad aisha may ka gole samica rasuul lahi sala allahu alayhi wasalam ilahay rasuulkiya dheegi sawta khusuumin dad doodayan soodkood bilbaabi cala lbaabi ilbaabshay korshay ka adheegi ahe husumadaas oo caaliyatan haal etasi oo nayaw kormartay aswaatuhuma lamada qof doodaya soodyaalshoona kormarti wa idan isla markii waaba axaduhuma lamadi qof koosho yastawlicu may kudijiy dalabey alaakara kan kaliya kudijiy dalabe iblow deenteed walahit walaorid walaodhaanlin kutabtali wayastarfiqu huwa axadki dhaafatin dalabey huwa alaakara kan kaliya fi shayin shay ku dhaafatin dalabe wahuwa aakarkina yaqulu aakarka mayliya wallahi kadhaarda la afaclo mafalaw walaaga si kamil la imtiyaas maahin mafalaw saliman dililantad walkalewa wallahi waa kadhaarday walaaga imtiyaas saliman e rasuulkana dheegi fakaraja rasuul lahi sala lahu alayh wasalam ilahi rasulka bay aleyhi ma rajulayn mis aleyhim ala alkhasmayni lamadii doodeen korshe waa kabay faqaala nabiy naomay kagoole ayna almutaaali kan kaxeel dheeradahay aawe ayna aawe almutaaali kan kaxeel dheeradahay ay aylmubaaliu kana kaxeldha ayl xaalifu kan dhaardahay dhaarta kaxeldheeradahay a la cala lahi ilahay korshay kaxeldheeradahay ka dhaardahay ayn almutaali ay alxaalif kan dhaardaw kew cala lahi ilahay korshay ka dhaardahay laa yafcalu huwa ay shaktigu sigeen falaane almacrufa macrufan falan wallahi la afcalu kan le oo macrufan ka dhaardahay kew faqaala rajul rajulki mer ana ya rasuul allah ilahay rasuulkiisiyo anhu waana falahu falirajuli rajulka may leya o marba calalahibakoytay taas ba sa aramta walba dima dembabana samay ayu dalika almadkuuri kaasi ka e axabu sijeeli yalayu manaa markaas walifadaan welew yani rawaamay mutafaqun caley macnaa yastawdicu kudiyo dalabe hu alaakara macnaheed may bo yas'al rajul rajulki suaale hu alaakara suaale an yalacal aakaru kan kal ini dijiyo canhu ani bacda daynihi dayn rajuli rajulkaas bacda dayni dayn laakari aakarka deentis baclo kudijo dalabo dalabe wayastarfighu kunaxris dalabe e yasalu suaale ahay axaduhuma hu alaakara arifka dhimriyo suaale wlmutaali macnaahu alxaalifu kan dhaardahay ay waan caisaa radi alahu taala anha qaalat aisha may kagolay samica rasuul lahi sala lahu alay salam ilahay rasuulka iyo deegi sawta kasumin sawta kusumin kusum hoob lacbiro mufrad nagadaas laakin maylay badana kasuurtaas mufani jamac may wala dad doodo dood hoob ler doodo lankosil madoodo lanko kaljarla lama doodeen helle lama qofa doodeen ama sadi doodeen saaso bahibalo silesa doodaay doodaay hoob yani majnuun ay goonishe laakin doodmay doodmay lere kan i kan oo murumaayan taaso khusuumad kalkun lama qofa kusuurtodaas kalkun khusuum intan hadda yani lama qof oo kale waa samica rasuul lahi sala lahu alayhi wasalam ilahi rasulka dhegi sawta khusuumin dad doodayan lama qof doodayan ama sadi qof doodayan adheegi soodka dheegi bilbaabi cala lbaabi baabi baytihi a bayt nabi laba gurisha ilbaabshay korshay ka doodeen oo iditiha koobsadeen doodi idilaan galne badmaromahay caaliyatan haal kormarsay iyo dheegi aswaatuhuma aswaatu lkhasmayni lamada doodayaan soodiyaalshona kornagasi caaliyatan haal kornagasi iyo dheegi aswaatuhuma aswaatu lkhasmayni lamada doodahayan doodi wedadan soodiyaalshona ha kornagasiyo dheegi wa idan isla markii idaa tufujaa'iyu laa tadkulu ila cala jumlati ismiya jumla ismiya la galaan waidan markiiba axaduhuma axad rajulayn axad lkasmayni lamadi doodayeen koosho yastawlicu huwa axad kusiga may kudijo dalabe alakara kan kaliya kudijo dalabe kan kale de deenti adilaha wala orida lay deenta adilata boqolka kun konton orid toman orid labaatan orisa lay wayastarfigu huwa axadki kudhimriyo dalabe kunaxriiso dalabe huwa alakara kan kale kunaxriis dalabe wa e yalb minhu an yatruka shaya mima fi dimati min adayn dntdilahas wal inkutab ingnaxrisalymana wayastarfig huwa haki kunaxris dalabe huwa laakara kan kaliya fi shayin shay kunaxris dalabe wahuwa aad aakarkana yaqul huwa aakarka maylaya wallahi yakadhaarday laa afclu sali aakar wahuwa aakarkana yaqul may kadoore wallahi yakadhaarday laa afclu mafalo dayntay kamil ay siyaasa sali oo dhaara maraay walahi siyaasa li fakaraja rasuul lahi sala lahu alayه wasalam ilah rasulki abayd islaax bayn annaas aha baynahuma bayn alkasmayni lamadi doodeen dhaadiyo kabayd faqala nabiy naomay kagoole aina almutaali kano dhaarada aawe oo dhaarta kaxeel dheerada wilib almubalig fi lxalaf dhaarta lanka ka dheeradaa ew aina almutaali kan dhaarta kaxeel dheeradaa kew cala llahi ilahi korshay dhaarta kaxeel dheeradaa kew laa yafcalu huwa shaksigusige ban falaani almacruufa wanaagan falaan ilan denta walakurido wanaag haytay wanaag mafalaw an kakadhaarda ilahi naasa kadhaarda ke faqaala rajul faqaala alaakar mi kale oo dhaardaay mele ana anuu ya rasuul allah ilahi rasuulkiisi o kan dhaardaay anuu laakin hadi aranti kunagada hin dhaarti ma e falahu falil axadi axadkan ana deentik lahaa mise falahu falil madini kano deentilik ley maylaya ayu dalika almadkuuri kaasi ka e oo axaba jeeliya ley falahu falil madini kan deentilik ley maylaya ayu dalika almadkuuri madkuurkaas kaas e ki e axaba huwa usijeeliya ley mana kika kifadaanwalew deenta walku deenta dongalaku cafiye mis walalakuridw dalabew ay falahu falilmadini kan deentalikley mis falahu falilaxadi axadka oo yastawdic hodhalilahayo axadkaasoy mismahay madiinkaas maylaya ayu dalika ay ayu dalika almadkuuri kan laa sheegi kika e axaba huwa usijeeliya ley kisujeeliya lan welew oo deenta inilan dhaaf walankutab e متafق عaلaيه مaعnaa ystawdc kudijiy dalabey hu rajulka kale kudijiy dalabey macnahees mayba ysأl اaحad aحad ka suaaley hu alaaخara kan kale suaaley an yalac alaaخaru aakarki nidijiyo canhu can اlaحadi aحad kaise kudijiyo bacla dayn dayn اaakhari aakarka deentis baclo kudijiyo kudalab kuna kudijiy dalabe وayastarfighu kudhimriyo dalaben may ysأl huwa aحadki suaaley hu alaaخara kan kale suaaley arifka naxriiso dhimriyo suaale wlmutaali macnaahu alxaalifu kan dhaarta kadxeel dheerada waay wani an abilcabaas abilcabaas mayl kuriye abilcabaas kuni wa magaashi saali bni sacdi saacidi radi allahu taala anhu ana rasuul lahi sala allahu alayhi wasalama balaga mahadeeray rasuulka mahadeeray ana bani camar bin coof qabiilkoo bani camar bin coof era kaana ini aday baynahum bayna bani camar hadiyo sharon sharaatiya rasuulka des dadkaaso dhatiyo sharahaate isgalo wa kisigidahayanalen fakaraja rasul islaac bayna naas wako fakaraja rasuullahi bahay min almadinati madiniya ku bahay sala allahu alayhi wasalam yuslixu hal wanaajiya baynahum bayna bani camar qabiilkaas banu camar larabahdi o fi yani waa kay wanaajiya fi unaasin maca unaasin dad macisheeya kabahay ama fi unaasin dad dati oo kabahay oo macahu maca nabiy nao macishayaadeen facubisa rasuulullahi lahadahi sala allahu alayhi wasalam wacanat isalaatu wadakalat isalaatu salaadina gali faja'a bilaalu ako ila abi bakrin radiallahu taala anhuma seedi faqala bilal may ka golay ya aba bakrin aba bakr o ina rasuul lahi sala lahu alayhi wasalam ilahi rasuulka kad xubisa huwa rasuulka walhadaahi waxaanati salaatu salaadina gali waktisha gali hey garuba waktu yani waxaanati salaatu salaadina waktisha galayhin gali a e may welase fahal laka kin sugnaatay aba bakar o anta uma naasa dadka inyad imaamg nagata kin sugnaatay qala nabiy qala qaala abu bakri may ka golay nacam ha in shita adi fadaas bilaalo adi fadaas imaam nagda rasulka orluasinyi faqama bilaal bilaal angagimi faqama bilaal bilaal angagimi salaata salaadi angagimi watagadama may hormaray abubakrin abubakar iyo hormari fakabarahu abubakar takbirsadi wakabara naas basina takbirsade wajaa may kooyay rasuul lahi sala lahu alayhi wasalam ilahi rasulki kooy yamshi halay kisocda fi sufuf safyaala dahdiya kusocda xataa qaama nabiy nab ilaa kusurmo fi safi safka hor fi safi mutagadim wa safka hor jar ilaa kusurum faakada naasu dadkiya gudgalan fi tasdiigi sacadooa gudgalan wakana abu bakrin abu bakr may hadi radi allahu taala canhu laa yaltafitu ki ingmilacsadaan hadi fi salaati salaati abi bakrin abi bakr salaatisaati ingmilacsadaan o dai salaadun kushuc ahaayena binimadaanle walkasadiyo salaadisu milacsadaan rabishay munaajaad sheeki jare falama aktara annaasu dadki marki badiyeen atasdiiga sacadoo badiyeen ya iltafata huwa abu bakr markaasa milcadsadi faidan isla markiiba rasuullahi sala lahu alayhi wasalam ilahay rasuulshayba mawjudun eh rasuulka bas farkiga jar bes fa ashaara rasuullahi ishaari sala lahu alayhi wasalam ilah ila abi bakrin an ishaari farafaca abu bakrin korwali radi allahu taala anhu yadaw yada aba bakr ababakar galantiisa korongaadi faxamidalah ilahi maxal warajaca hu abubakar nagaday algaha garaa gidaal gidaal ang nagadi wara'ahu gidaal shay nagadila hataa kaama abu bakrin abubakar ilaa kukumo fi safi safka datiskukum fataqadama rasuul sala lahu alayhi wasalam ilahay rasuul sha fasalaa rasuulka tukiisay linaas dadka tukiisi falama faraga nabiy nabo marki kufaar nagadiya adbala nabiy nabo gaabilay ala naasi dadka korshoo gaabil fagala nabiy nabo may kagoolay ayuha naasu dadoo kuwan ho maa lakum ma sabata lakum maysiin sugnaadi xiina waktigi naaba caarilay kumisin shayin shay hasin caarili si salaada salaada dhatiya shay hasinka oo yani akadtum gudagalen maysiin sugnaadi si tasfiigi sacadhawow gudagalen yaabua inama inkal mahane tasfiig sacadhawow linisaa bilaantaan sugnaadi a man naaba lanki hadaristah manka shayin shay hakadarista tadku bacd fi salaati salaati man manka salaadisatiya shay hakadaristo falyaqul yaroy subxaan allahi subxaan allahi yaroy imaamkia wal ziyaad yahay ama wal nuqsaan yahay subxaan allahi si yaroy a may wali fa inahu shaniye laa yasmacu madheegi hu gawlahu manku sige goolshay axadun madheegi xiina waktigi yaqul axadu axadka kagoolay subxaan allahi kagoolay axad dheegaw majar ila iltafata huwa axadki sugaay milaasade ya ababakrin ababakar o oh, ma manacka adin may koreebi an tusalliya inaad binaas dadka tukisid may koreebi in awtiga shartan ishaar ilaykaas kin ishaari faqaala abubakrin may kagolay ma kana shan o shanag mahaan yambagi ini haboonyi mahaan libni abi guxaafa ay abi guxaafa lanki leedahay arishay usisijed man haboono manangalama man owlu manhaan an yusaliya binaas dadka tukisi bayna yaday rasuuli lahi sala allahu alayh wasalam ilahay rasulki hortis dadka tukisi owlo manhaana manangalama manan haboon ari متفق عlيh adskana متفق معنah ubisa an takuhayan hua نaبiyah liyudifو sing marka galan hua نabiyan marka galan hua عan abi الcabاs وعan abi الcabاs abilcabاs kunigis lankileraha salibn sacd asaacidi radi allahu taala canhu ana rasuul الlahi sala الlahu عlyه وasalama balaga rasuulka may de balaga may deerey ana rasuul الlahi sala الlahu عlيه وslam iyo balaga may deerey hu rasuulka may deerey ana bani cmr bin coof qabiilka leeraw kana ini haaday qabiilko qabiilki rasuulka sala الlahu عlyه وasalam markiusa hijirooday maka hijirooday madinahan jeedi idi oo kadagi jaray oo yani muddo roogay banu camar bin coof ana bani camar bin coof ansaara kumide reer madina yani madina gaarisha madina ma e laakin hadda magaaladi dawiinatay suudhaha jarta dhii korta laakin xaafida madina kugoon ahaali jarta waktagi hor hadday magaaladi dawiinatay magaala kumid ata ana rasuul lahi sala heriyo degahan banu camarka ana rasuul lahi sala lahu alayه wasalam balaga may deeray rasuulka may deeray ana bani camri bni coof reer banu camar bin coof iyo kana haaday baynahum bayna bani camar bani camar lahadiyo ini haaday sharon sharhaati taasa rasulka deerti dadkaasoy raykaasoy isgalinyin alen fakaraja bahi sala allahu alayhi wasalam yuslixu haal rasulka suubi fadaw baynahum bayna bani camar bani camar lahadiyo islaaxi fadaw baab baabu islaaxi naas baabulislaaxi bayna naaska jarm fi unaasin dad dhahadiyo yakabahi macahu maca nabinahu maca shihaadeen dad badan oo asaabtis ee yalabahi waxubisa rasuul lahi sala lahu alayhi wasalam ilahi rasuulkeri xaafidi oo baseedi wal xabisay wal baahi maanaa marki martagaadki same oo dadki islaaxi suubiyay hagaaji dahdiyo lamadi gabi qabiilki dahdiyo hagaaji iya kalku niinfadho eden walaawa yar kamartagaadan siyalkadaahi faxubisa rasuul lahi saman barjinkisa oo kala beseede faxubisa rasuul lahi sala lahu alayh wasalam ilahi rasuulkela daahi daahiyo manaha may xabiso oo mirlagelime e maanaa niinfadho walaawa yar mugasomakanagdaaso le waxaanati salaatu salaadiya dhawaatay salaadi wakti shagari faja may koy dorkia wakti shagari faja bilaal bilaala koy ila abi bakrin abi bakr radi alahu taala anhu mayan koy faqala bilaal bilaal may kagooley ya aba bakrin aba bakr o ina rasuul lahi sala lahu alayhi wasalam kad xubisa huwa rasuulka wal xabisay wal daahiwa argaysa rasuulka koy waay makoy waxaanati salaatu salaadina ahay garuba yani wa kay xaanati salaatu salaadina gali ay dakala waktiha waktisha galay wasalaadina waktisha walrog e fahal laka kin sugnaatay ababakar anta uma anta inaad imaam nagato anaas dadki imaamka nagata fadaase imaam nagadaase qaala abubakrin may kagoray nacam ha imaama nagada inshita adi fadaas bilaalo muadin adi fadaasa imaama nagada bes faqaama faaqaama bilaalo bilaala adimi asalaata salaadiyan adimi yani wataqadama abubakrin abubakar ni hormari imaam soo ey fakabara abubakrin imaam yani takbir sidi allahu akbar salaadiya hiridi wakabara naasu dadkina imaam abubakar kadaydena yoona hirideen salaadi isla marki walyarangane waktigi obadir waja rasuullahi koy sala lahu alay wasalam radio markaasay liidid ya rasuulka koy yamshi haleyki hadareeraw fi sufufi sabka dhati sufufta dhati hadareeraw sabkan kumoodaw sabkaas kumoodaw saasag dareeraw mana sabka oo imeel kale maraasan lahay sufufto dhahmara kor mana oo kale meel maraas dabtona meel iska marahay laakin sufufta dhahdi oo bag meelkan waayo kan datisa kudusaas kaasa kumoodaas weelakor yamshi rasuulka socdaw fi sufuf sufufta dhati socdaw xataa qaama nabiyu nabag ilaa kudhumo fi safi safka kudhum ilan hadii oonao haada fadi sufuufta katiya lumar horta jaa-isu binaal laakin haddi sufuuftatiyo markeed gees injeedon geesan injeedu laakin hoob horan jeedon imaamka meelkiis injeedon lakin suurta safayaalka dhugsiisayin ilan asaabu rasuul zamiilko safkun godoobay safko kale ma bilaawaan rasuulka baan diidi safkun godoobay ko kale bilaawtan asaabtan wali rasuulka sala allahu alay slam kadhaga maayo ani hadda dhagan lanawaasayi maayo kolka yani la meelifadolsuurmyani saas kol may bo safkaasanti godooba safkal mal bilaawo kolkun safoofti rasuulka hore anjeeri markaasa safkun kubaha safkun kubaha sahaasa safka kalkasa ilaa hor saf hataa gama nabiyo nabag ilaa kagomo fi safi lawali safka ul safki ul abubakar lahari faakada naasu dadkiya yani safko kagumisade safko ramba safanaaye mana hoob walan binaayo lay gof lamadan gof badana hoob lis cariiri lang dhah gala korle faakada naasu dadkiya gudgaleen fi tasdiiqi sacad dhoow iya gudgaleen sacad dhoow iya gudgaleen wakana abu bakrin abu bakr may haday radia allahu taala canhu laa yaltafit abu bakrin ing milacsadaan may haday fi salaati salaati abi bakrin abi bakr salaadisas ing milacsadaan asaabu rasuul may dadeedan dadaalahay salaadaho marku galan bes hoolkal iyo dunya walba galbisho hisaab kali ma galaan kalkun nina dog madayaan ma milacsadaan leeyi walkas kala sameeyo may saab may kumideyna dadkiyonayo masalan ilan yo kumide burundurtay uruntilukubi waay kolal anunsha eedan durtay xanuunsoodla taabado waay markaasa i manaa salaado galay marki salaada gal oo biyo mana yani mabdarema markaas mabdarema salaadood gal oo biya mana salaadiyadid allahu akbar walkusiibi lahaw bale mahanuunsado mana taas may dareen manaha maybuaha yani imanka iyo gaban masalam munaajaat rabbika bes ilahay lisheekodahay ilahu adi kacaabudaan ilahu adi kaalmakood dalbaan wadada toosa ilah niyanuni bes sheekika jar ilahay lisheekodaha ilahadalaha walkalaba kalaba madar dareen kala madar kolka yani saasahan dad iman shoy kamilaya hadda abubakar waa kay salaada gale ma milacsadaana lilay mana laa yaltafitu ma milacsadaan fi salaati salaati abi bakrin abibakar salaadis ma milacsadaan falama aktara annaasu dadkii markay badiyeen atasfiga oo walaagibatan dhaaf nagadeen oo saacdooki badiyeen o rasuulka kooya lay manaan hadal koraan kalku rasuulka kooy abubakar o saasu dareen siyahay marki ti badiyan a fa idan isla markiiba hoobsadan dayb walyasida erib rasuululahi sala lahu alayhi wasalam ba mawjudun e rasulka bas afkikajar bes fa ishaara rasuul lahi sala lahu alayh wasalam ilahi rasulshan ishaare ilah ila abi bakrin weder salaadoran weg mana farafaca abu bakrin abu bakr kol eri radi allahu taala canhu salaada dasi ishaar ishaari walaasma dhifaayan kolon rasulka ishaari weder salaadoran wed abu bakr nasun maya ergalanta karon teegi farafaca abu bakrin radi allahu taala canhu yadaw yada aba bakr abu bakr galantisakor weri faxamid lah ilahi macdi alxamdu lilah eri mana oo salaadwed rasuullahi salaadwed ilay imaamin nago ilay alxamdulilah faxamid lah warajacahu abubakar marki dana nagaday algahgara gedaal gedaalag nagadi arujuucu cala alcaqibayn irbolka nagad ila alkhalq nag nagad taasa leremama gedaalang nagadi waraahu wara abi bakrin abibakar gedaalsheeg nagadi isku le gahgara iyo waraab xataa daama abubakrin inti kugumo fi safi saf kugum safki almugadami hore safkiha gumi reedang nagadi mana fatakadama rasuul lahi n hormari salaadiba imaamna faday fatakadama rasuul lahi sala lahu alayhi wasalam ilahi rasuulsi na hormari fasala nabiy nabu tukiisi linaas dadka tukiisi falama faraga nabiy nabu marki kufaar nagaday salaadi kufaar nagadi aqbala nabiy nabo gaabili cala annaasi dadku korshoo gaabili faqaala nabiy nabu may kagole ya ayuha ayuha naasu dadaw kuanho ma lakum ma sabata lakum isin waysin sugnaadi xiina waktigi naaba caarilay kum isin shay in shayha sinkadalisi maysin sugnaadi sraadi sraadasindrs akrtum gudgalen maysin sugnaadi fi tasfiigi sacdawo gudgalen yaabua inama inkalmaani atasfiigu sacdawo linisaai bilanga leh mang naabalansikadariso manka shay shay kadaris fi salaati salaati man manka salaati salaati shay kadaris falyaqul huwa manki kagoolo subxaan allah tansihan lilah aliyadahirsanaan sugnaatiyaro usabixuka ilahu kadahire subxaan allahi ilahu dahirsanaan ta kadahire wa macneed kalkun ficilka wujuba lang hadami nazarkan ficilka lakanasbiya صبغة اللah iyo مcاad الlah iyo سubحaan الlah may leray مsdr oo faacilsa وujub lang hadfa mansub ficilkanasiyo subحaan الlah يusabحka ilah kadahire subحaan الlah ilah da isnaanta kadahire sayarayo may wali fainahu shaniye laa yasmac madheeg hu alqawla koolka fal yaqula haytay masdarka milanuna fainahu shaniye laa yasmac madheeg hu alqawla koolkaas oo subحaan الlahi axadu madheeg hinahu tag yaqul aad waaska kagoolaha subحaan الlahi kagoolaw madheeg ila tafata huwa aadkaas imaamka dad ka fiiriya walyar milacsado manaa goorta lasilahy ma wareejiya dawlad malka wareejiya ya ababakrin ababakar o ma manacaka may kaoreebadin an tusalia anta ina tukiisido binaas dadka imaam inaga ta tukiisid may kaoreeb xiina waktiga ishaartan ishaare ilaykaad kin ishaare faqaala abubakrin may kagoray ma kana shanu shanag mahaan yanbagi ini haboonyi mahaan libni abi guxaafa awshi abi guxaafa leraayosman cabdullaahi bin cusmaan wa libni abi guxaafa abi buxaafo onogshay owlamanhaana ayusaliya ini tukiisiyo abubakar asinsije binaasi dadka tukisi owlaman eh manan galamaas manan habon wa bayna yaday rasuulilahi sala allahu alayhi wasalam ilahay rasulki hortis ini dadka tukiisi owlaman haana man galamaas mutafakun aleyh adikana mutafak way macnaa xubisa macnaahu may xubisa huwa nabaga la xabisi macneed amsaku haysadeen huwa nabiya nabaga walaawiya reebenlay liyudifu likay yudifu si gaadaan huwa nabiya nabaga martagaadaan walahu aclam